hadday ku kulmaan mid kastaba goonay ula imaanay layskuma daraayo qowlaa saas qabo kamaa wakamaa idaa nakaxad naagtii hadday guursato fii ciddatihaa wa usiibat iyadoo ciddadii qaba nikaaxii labaada lagu asiiboo loo tagay ictadat min alawali horta ka ciddo tirsataa wactadat min alaakhari midka labaad haddana waa ka ciddo tirsanayn labadii ciddo mid mid ridaysa marah qaala imaamu shaafici wuxuu yihi waqaala gayruhu ninkaas waxaan ahayn wuxuu yihi min asxaabi rasuuli illaahi idaa wadacat naagti hadday jediso daa batnihaa caloosheeda midka u saaxibka oo caruurta caloosha ku jirta hadday bixiso faqad xallat way xalaal noqotay walow kaana zawjuhaa ninkeedaba calaa sariiri ha noqday qowlkan wuxuu leeyahay labadii cidday liimaanay ma dhahay qaar saxaabatu rasuulilaahi waxay yidhaahdeen naagtiyo uur leh oo saacaad ay ka dhiman tahay inay dhasho aydoo fooshi ku jirto yaa ninkeedii dhintay markuu dhintay baa isla markii dhashay laakiin dhaladaa ka dambaysay dhimashadiisa markay ba dhashay waxaa la leeyahay walow ninkeedii meydka sariirtaba ha yaalleen nin kale waa nikaaxsan karta macnaha waa jimaaci karaa ma ah nikaax iyo jimaac labu keliya naagtaa nifaas bay ku jirtaa lama jimaaci karo marka laakiin nikaaxeeda xalaal buu noqday baa leeyihi macnihii waxay noqotay markaan labadii cidda midkooda la qabtay oo naagta hadday uur leedahay ama ha la furo ama ha laga dhinto cidda waxaa uu noqonaysa caloosheeda waxa ku jiro soo bax waana soo dhaaftay qaala ashaaficiyu wuxuu ihi fa kaanat ilaayatu waxay ahayd muxtamilat almacnayayni labadii macno mid ixtimaasha macan isla jir wa kaana ashbahahumaa labadaas macno midka ugu dhow bilmacquuli daahiri midka daahirkoo la garan karo an yakuuna alxamlu xamliga inuu ahaado waa inqidaa alciddati aayadda waxaa suuragal ah markii ilaahay waladiina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaajan yatarabasna bianfusina arbacata ashhur wacashra la yidhi waxaa suuragal eh in lagala jeedo oy suuragal noqon kartaa naag oo laga dhinto afar toban afar habe afar bilood iyo toban habeen waa laga rabaa haddana uurkeedii wixii ay ku jira inay bixisana waa laga rabaa labadii ciddo waa aayadda waa suurageli kartaa waxaa dhici karto midaan mutawafaa canhaa zawjuhaa ninkeeda laga dhintay haddayba uur leedahay tii kaloo la dalaaqay in lagu dul ximbaaro la yidhaahdo ciddadeeda ciddo kale ma jirtee ciddadeeda waa waa inay uurka dejiso in la yidhaahdo afar bilood iyo toban habeen loo qaadan maayo labadii markii suuro gashay aayadda labadaba waa laga qaadan karaa waa laga fahmi karaa laakiin labadaasa haddaan midka labadaas usii dhow xaqa caqliga haddii la yidhaahdo waxaa u dhow in la yidhaah naa kastoo laga dhintay haddayba uur leedahay uurkeeda dijsaa u ah in la yidhahda kaasaa macquul ahaan u dhow iyadoo aayada labadiiba ixtimaasho yaa midkan haddana caqli-aan uu sii dhow yahay wa kaana an yakuuna alxamlu xamliga inuu ahaado inqidaa'a alciddati xamligeeda inuu ciddadeeda ku dhammaado yaa wuxuu ahay ashbahahumaa labadii macna kii ugu shabaha bilmacquuli daahiri midkaad muuqdo oo daahirka ah ayaa lagu shabaha buu leeyahy qaala wuxuu ihi fadallat sunnatu rasuulillaahi waxay tusisay calaa ana wadca alxamli xamliga dejintiisa aakhiru lciddati fi lmowti aakhiru lciddati ciddada midka ugu dambaysa inuu yahay fi lmowti milu macnaahu waxaa lamid a ah talaaqu oo kale sidii naagtii la furabo ciddadeeda uurka markay dejisay ciddo waheedoo laisku waafaqsan yahay yaa waxaa la sunnadii nebigu waxaay tusay naagtii uur lahoo laga dhinto ciddadeeda inay ku dhammaysanaysa mark allaala markay canuga dejiso weeyaan fadallat sunnatu rasuulillaahi waxay tusisay calaa anna wadca alxamli xamliga oo la dejiyo aakhiru lciddati inuu yahay ciddada kan ugu dambeeya fi lmowti naagta laga dhinto milu macnaahu waxaa la mid eh aalaaqu oo sidii alaaqaba naagta adii iyadoo uurle la furo uurkeeda ay ku ciditirsanaysa day ka dejiso kanna waa lamid buu leeyahay marka sunadii maxaa ka mid eh akhbaranaa sufyaanu can الzuhri can cubaydillaahi bni cabdillaahi can abiihi ana subaycata alaslamiya naagta subayca alaslamiya la yidhaahdo saxaabiyade wadacat way dejisay bacda wafaati zawjiha ninkeeda markuu dhintay kadib bilayaalin habeenna bay dejisay ninkeeda markuu dhintay laba habeeno yar ay ka soo wareegteenba horey bay ka dhashay fa mara bihaa waxaa soo maray abu sanaabil ninka la yidhaahdo ibnu backak ninkaa saxaabiga ah ayaa soo maray faqaala wuxuu ihi qad tasannacti lilaswaaji waxaad isku hagaajisay niman inay ku guursadaan yani waxaan kaa dareemayaa qof isdiyaariyey guur inaad tahay baan kuu dareemayaa markaasaa waxay idina sidii xadiidka qaarkiis leedahay sida nacam markaasuu wuxuu ihi inahaa arbacata ashhurin wacashran inahaa arbacata ashhurin wacashrin inahaa arbacatu ashhurin wacashrun in la yidhaha bay eh marka musanifku wuxuu leeyahay bimacna alxikaaya aayadii arbacata ashhurin wacashran ahayd inay tahay iyo calaa luqati nasb nasbi macmuulay anna luqaasaas qabto laakiin xikaayaa ka fiican aayaddii maadaama yatarabasna bianfusina arbacata ashhur wacashran ahayd aayaddiina oo la xikaaya ay noqonayso innahaa yani eh, muddadaadii ama ciddadaadii arbacata ashhur wacashran toban afar bilood iyo toban habeen waayo fadakara dalika way sheegtay subaycatu lirasuulillaahi baa u sheegtay faqaala nebigu wuxuu ihi kadaba abusanaabin bimacnaa akhطaca weeyaan luqatu quraysh bimacna alkadib bimacna alkhaطa loo isticmaalo ama wuxuu idhi ow laysa kamaa qaala abusanaabili ninka raawiga ma hubo wuxuu leeyahay ama nebiga wuxuu ihi kadaba abusanaabil oo abusanaabil waa gafay ama nebigu wuxuu ihi laysa kamaa qaala abusanaabil xukumka maasuu aan abusanabil yidhi qad xalalti alyidhi waad xalaal noqotay ee fatasawaji taas marka waxaan qaadanay aayaddii labadii macno oo suuragal ahayd in laga fahmo oo labadii macnood midkood sunnada nebiga lagu rajax oo naagtii laga dhinto naagtii uur leh ama ha laga dhinto ama ha la furo ciddadeeda waa uurka ay dejiso saasay macnaheedi noqonayso faqaala wuxuu ihi amaa maa dallat calayhi الsuna ninkii qaa'ilka oo imaamu shaafici e, wax weydiinay amaa maa dallat calayhi الsunatu sunnada waxay tusisay falaa xuja falaa xujata fii axadin axad xuja kuma laha khaalafa qowluhu qowlkiisa ow khilaafi aلsunnata markaa saxaabadii labadii weji isku khilaafeen qoladii ra'yiga hore qaadatay oo tiri labadii cidda waa la imaanaysaa hadalkoodii waa dhacay meel ka soo qaad malah walow saxaabaha haba ahaadaano maxaa yeelay liannahu laysa liaxadin maca rasuuli illaahi qowl marka hadalkoodii meesuu ku dhacay buuri walaakin idkur waxaad ii sheegtaa min khilaafihim saxaabadii khilaafkoodii maa laysa fiihi nasu sunnatin waxay aayaddii laba macno ixtimaali karto sunno caddaynayna ay laheen ii sheeg baa la yidhi walaakin idkur ii sheeg min khilaafihim ayaga waxay isku khilaafeen maa ii sheeg laysa uusan ku sugneen nasu sunnatin sunna caddaynteeda oo mimaa dalla calayhi alqur'aanu qur'aankii ou tusiyey nasan caddayn iyo wastinbaadan ka soo baxsasho ow dalla calayhi alqiyaasu qiyaaska ou tusiyey wax iiga sheeg buu yidhi markaa tan waan fahmay oo laba qowl oo la isku khilaafay midkoodana daliil loo helay kii kale waaba dhacaye iyadoo aayaddii laba macno ay suuragal tahay wax sunno nebi caddaynaysana ayna jirin ii sheeg baa la yidhi faqultu lahu waxaanu yidhi qaala allahu ilaahay wuxuu idhi liladiina yu'luuna min nisaa'ihim tarabusu arbacati ashhur fain faa'uu faina allaha gafuuru raxiim wain cazamuu alaaqa fa ina allaha samiicun caliim buu ilaahay liladiina kuwii waxay leeyihiin yu'luuna ka dhaaranayay min nisaa'ihim naagahooda tarabusu arbacati ashhurin afar bilood in la korto oo la sugay leeyihin fa in faa-uu hadday soo laabtaan oo arbacata ashhur kadib ay soo laabtaan fa ina allaha gafuuru raxiim wain cazamuu alaaqa alaaqi hadday u qasdaan oy adkayaanna fa ina allaha ilaahay samiicun kii maqlayo caliimun marka iilaa waxaa la yidhaahdaa ninkii inuu dhaarto inuu zawjadiisa u tegaynin muddo afar bilood ka badan ama weligaa kuuma tegaayo buu leeyahay ama shan bilood iyo lix bilood iyo wax ka badan afar bilood wax ka badan marka ilaahay waxaa weeyaan wuxuu reebay diraar ina dumarka la dhibo marka waxaa la leeyahay ninkaas ka dhaartay naagtiisa muddo afar bilood ka badan in uusan tegaynin afar biloodaa loo qabtay afartaas bilood haddaay dhammaato la sugo laba mid un unbuu leeyahay fa in faa-u inuu naagtiisa u laabto jimaac iyo dhaqaale iyo wax kasta masruufka awal baa laga rabaa laakiin hadda wuxuu ka dhaaranaa yani naagti inuusan jimaacaynin waay inuu jimaaceedii naagta ula laabto oo waxay u baaneed ugu oofiyo waa qayb iyo inuu m afartii bilood markii dhammee alaaq ou raacsiiyo laakiin weligaana kuuma tegay waana ku qabayaa meel ay ka jirta ma ilaa afar bilood waa loo ogol yahay baa lidi laakiin afar bilood haday gaarto inuu naagtiisa naagaysto oo sidii ta ugu tago iyo in uu ka inuu alaaqi raacsiiyo labadaas mid weeyaan liladiina kuwii waxay leeyihiin yu'luuna ka dhaaranaya min nisaa'ihim tarabusu arbacati ashhurin afar bilood in la sugo marka fa in fa-uu hadday laabtaan afartaas bilood markay dhammaata ama gudaheeda hadday laabtaan fa ina allaha gafuuru raxiim ilaahay waa u dhaafayaa wixii ay sameeyeen oo macsi baa ku jirta afartii bilood qofkii dumarka waxaa weeya waa kugu dhibaatoona wain cazamuu talaaqa markaan haddii afartii bilood ay u laaban waayaan markay dhammaatayne hadday talaaq u qasdaano inay talaaqi ay ridaan ay rabaanne fa ina allaha ilaahay samiicun waa maqlayaa liaqwaalihim caliimun bima fii suduurihim ayib aayaddaas hadirtaan musanifku wuxuu kuu sheegi doonaa marka la leeyahay ninkii naagti ha u laabto ama talaaq ha raacsiiyo afartii bilood markay dhammaato kadib maa la leeyahay ama naagtaadii uu jimaaco u noqo ama waa lagaa fura maa la leeyahay mase afartii bilood gudaheeda hadduu ugu tegi waayo naagtaada u laaba lamaba dhahaayaba afartii bilood waaba dhammaatay adigana waa u tegi waayse waa lagu sugay dalaaq baa dusha lagaa saara u fiirso waxay macno macno daqiiq ah ku jiro qowlka waxa weeyaan ugu horeeyo waxay noqonaysaa afarta bilood ninkaan adaa iska leh afartii bilood markay dhammaata maalinkii oo ay shantii bilood bilaabanaysaa la leeyahay ayay afartii bilood waa kuu dhammaatay ama naagtii naagayso u tag ama talaaq raacsii marka arrintaas goormay timid waa labadii khiyaar waa u jirtaa afartii bilood oo dhammaatay qowlka kale wuxuu leeyahay noqoshada naagtaan jimaacu noqo laleeyahay waa afartii bilood gudaheeda mar afartii bilood haddayba dhammaato naagtaada u noqo jimaac ugu tag oo e, naagaysa lamaba dhahaayo dalaaqileeba furan keli ah liannahu afartii bilood waxaa luu sugaya afartan bilood gudaheeda inuu ugu tago hadduu u tegi waayo dalaaq lee u haray marka waxaa la leeyahay afarta bilood ma labadiia wada hartay ma hal dalaaqa u hartay meesha laisku khilaafsan yahay oo musanifku uu sheegi doono kaas waayo marka saas tasawur faqaala alakharu inta badan waxay yidhaahdeen oo minman ruwiya canhu laga wariyo min asxaabi nabiy sala allahu alayhi wasalam cindanaa annaga agteenna idaa madad hadday tagto arbacatu ashhuri afartii bilood hadday dhammaato wuqifa almuuli ninka dhaartay waa la joojiya fa imaa an yafiya inuu oofiyo oo yafi macnaha an yarjica ilaa ilaa jimaaci almar'a afartii biloodaa dhammaatay hadirtaan afartii bilood markay dhammaatay kadibaa waxaa la leeyahay fa imaa an yafiya naagtiisa inuu laabto jimaacu naagaysto wa imaa an yualliqa marka afartii bilood markay dhammaataa labadii loo khiyaar geliyey ayib waa hal qowl waay wa ruwiya can gayrihim waxaa laga wariyay min asxaabi ka mid kamide eh, caziimatu alaaqi alaaqa inay waajibayo ou go-aansan yahay inqidaau arbacati ashhurin inqidaaa arbacati ashhurin cinda inqidaai arbacati ashhur afarta bilood markay dhammaato naagtaada u noqo lama dhahayo alaaqyaa hore laga ridaayo qowlkan damba kaas weeyaan yani mujarad intihaa'i arbacati ashhur yajibu calayhi an yuطalliq laysa lahu bacda dalika an yarjica ilaa mujaamacati اlmar'a saasaa loo jeeda ayib walam yuxfad can rasuuli اllaahi lagama xifdinin fii hada midkaan biabi huwa wa ummi shay-an lagama xifdinin yani nebiga lagama haayo inuu khiyaar gelin ninkii markii afartii bilood dhammaatay naagtaadii adiga ku laabo ama talaaqiya kugu waajibay wax mid ee lagama haya buu leeyahy qaala ninkii tilmiidka wuxuu idhi fa ayu lqowlayni dahabta labadii qowl midkee baad ka qaadatay imaamu shaaficiyow qultu waxaan idhi dahabtu waxaan u tagay ilaa ana almuuliya ninka dhaarto laa yalzamuhu alaaqun alaaq kuma laasimaayo wa anna imra'atahu naagtiisa idaa alabat xaqahaa minhu xaqa ay ku leeda hadday ka dalabto lam acrid lahu ninkaas uma banbaxayo xataa tamdiya arbacatu ashhurin afar bilood intay ka dhammaato idaa madat arbacatu ashhurin hadday ka dhammaato qultu lahu waxaan oo leeyahay fi laabo aw alliq fur walfay-atuna aljimaacu weeyaan qawlkaas qawlkii hore u qaatay imaamu shaafici aniga wuxuu leeyahay afarta bilood markay dhammaato kadib aan leeyahay ama naagtaadii u noqo ee dhaqan wanaagsan ka keena jimaacii wax kasta ama naagti alaaq aan leeyahay laakiin afarta bilood markay kaa dhammaato noqoshadiina afartii bilood ay la dhammaatay dhihi maayo oo alaaqi le kuwa haray alaaq le dhihi maayo buu yidhi qaala wuxuu ihi fakayfa اkhtartahu qowlkan asiga seed u dooratay calى اlqowli اladii yukhaalifuhu qowlkii khilaafay seed ugu dooratay qowlkii hore oo dhacay casiimaة طalaaq seed ugu tagtay oo aad kan u dooratay baa layidhi qultu waxaan ra'aytuhu waxaan arkay ashbaha bimacnaa kitaab اllaahi ilaahay kitaabkiisa macnihiisa marka loo fiiriyu shabaha iyo wabilmacquuli caqligii wixii laga fiirina waa shabaha qaala wuxuu uhi wamaa dalla calayhi min kitaab illaahi ilaahay kitaabkiisa qowlkaada intuu wax ka tusinaya qowlka tusinayo oo qowlkan labaad tusinaya dalaalada ilaahay kitaabkiisa intay kaga jirtaa baan idhi qultu waxaan idhi lamaa qaala allaahu ilaahay markuu yidhi liladiina kuwii waxay leeyihiin ka dhaaranaya min nisaa'ihim tarabusu arbacati ashhurin afar bilood in la sugay leeyihiin kaana daahiru fi laayati aayadda waxaa ka muuqdo anna man andarahu llahu ilaahay ninku u sugay arbacata ashhurin fii shayin ilaahay shay ninkuu afar bilood ugu sugay lam yakun lahu ilaahay ma laha ama lam yakun ligayri lahu lowdaas fii bacdi nusax ma qabtee calayhi calaa dalika shaksi sabiilun jidku ma laha xataa tamdiya arbacatu ashhur hadduuba ilaahay afar bilood baa loo sugayaa uu yidhi lam yakun lishaksi calayhi sabiilun ama lilqaadi haddaa iska tiraa waa heli kartaa lam yakun lahu lilqaadi calayhi calaa dalika almuuli ninka dhaaranaya sabiilun jidku ma laha xataa tamdiya arbacatu ashhurin afartii bilood intay ka dhammaanaysa ninkaas nin uu bambixi kara male ilaahaa siiyey afartii bilood qaala wuxuu yidhi faqad yaxtamilu ninkii wuxuu ihi faqad yaxtamilu waxaa suuragal eh an yakuuna allahu caza wajalla ilaahay inuu yahay jacala lahu kii u yeelay arbacata ashhurin afartii bilood yafiu fiiha gudaheeda inuu ku laabanayo afarta bilood waxaa loogu yeelay afartaas bilood gudaheeda naagti ugu tag inay taa dhici karto tarabusu arbacati arbacati ashhur marka la leeyahay waxaa loo fahmi karaa afartaas bilood gudaheeda inuu ugu tagayaa fursad loo siiya hadduu u tegi waayo waa ka dhammaatay inay tahay baa dhici kartaa layidhi faqad yaxtamilu waxaa suuro an yakuuna allahu caza wajala jacala lahu shaksiga muuliga oo dhaartay inuu u yeelay arbacata ashhurin yafi-u fiihaa afartaas gudaheeda inuu ku soo noqdo yaa ilaahay u dhigay asigaas kamaa taquulu saad leedahay qad ajaltuka waan kuu sugay fii fii binaa'i haadihi daari daartaan ayada dhiskeeda arbacata ashhurin tafruqu fiihaa aada ka faaruqaysa muddadaas minhaa min al min miraa'iha waxay la mid tahay buu yidhi maxaad u dhihi waysay afartan bilood ninkii gudaheeda inuu laabto u leeyahay hadday ka dhammaatay laabashadii waa ka dhammaatay adigoo yidhi oo kale warniyahu gurigaan boqolkan shirin qaado ama boqolkan kun qaado gurigaan ii dhis afar bilood iigu dhis gudaheed haddii afartii bilood gudaheed uu ku dhisi waayo maalinkii ugu dambeeya waa ku qabsan kartaa oo waxaad leedahay afartii biloodood iigu dhammayn laheed maku dhammaynin wabitaali ballankii waad ka baxday marka saas maan ka dhigno muddada noqoshada afarta bilood gudaheed maxay u noqon wayso maxaad ugu dhigay gadaasheed saasaa la isku leeyahy qaala imaamu shaafici wuxuu yihi faqultu lahu waxaanuu yidhi haadaa la yatawahamu yacni mala xataa ma malayn karo man khuuiba bihi qur'aankaa ninka lagula hadlay xataa yushtarada fii siyaaqi اlkalaam macnahaas horta maba imaan kara de macnaha adiga aada fahamtay maba imaan karo xataa yushtarada fii siyaaqi اlkalaami sidii loo markaa kadib hala yidhaahda siyaaqa qur'aankaa saas tusinaya sida loo yiraa horta maba tusinayaba marka lamana dhihi kara qur'aanka daahirkiisaa tusiyey haadaa laa yatawahamuhu tawahumka waxa weeyaan daniga muqaabilkiisa waataan hore usoo sheegnay haddaad tiraahdo danantu zaydan qaa'iman haddaad tiraahdo boqol sagaashan waxay kuula eg inuu istaagan yahay boqol tobanna shakiaad ka qabtaa tobankaasaa wahmi la yidhaha kasoo horjeed marka laa yatawahamuhu saas ma malayn karo mala yar xataa man khuuiba bihi yani lisaanka carabiga luqa soomaali laguma keeni karo yani hadda tawahumkaas mala haddaad ku fasirtid dani baa iyo tawahumkana laba macnay kala yihin marka mala daciifa inaad iska tiraahda mooye luqa soomaaliya oo keeni karta mala marka man khuuiba bihi ninkii saas lagula hadlay ka fahmi maayo xataa yusharata fii siyaaqi اkalaami sida loogu shardiya kalaamkii siyaaqiisaa laga qaadanaya sidao loo yidhaha horta maba laga fahmaayabo walow qaala haddii uu yidhaahdo qad ajaltuka fiiha waan ku sugay arbacata ashhurin afar bilood kaana inamaa ajalahu wuxuu sugay arbacata ashhurin laa yajidu calayhi sabiilan ninkaad jidku ma laha xataa tanqadiya intay ka dhammaato walam yafruq minhaa uusan ka faaruqin ninka xaqu ma laha ninkii tiri daartaan afar bilood iigu dhis haddaad tiraahdo ilaa afartii bilood ay ka dhammaato owdaartiina ka dhisi waayo maba laa qabsan kartid bau leeyahay oo ma iyadoo hal biri ka dhimantay xataa kuma haldi kartooda waxaad leedahay aniga halkaan biri waa ku dhisi karaa anfartii bilood maa dhamaatay maya ha ila hadlin uu ku dhihi karaa saasuu leeyahay ayib falaa yunsabu ilayhi looma looma nisbay karo an lam yafruq min addaari daartii haddousan dhammaystirin wa annahu akhlafa fi lfaraaqi minhaa inuu inuu ka faaruqa inuu buriyey looma nisbay karo maa baqiya intuu ka haro min alarbacati alashhuri shay-un intuu ka haro haddiiba afartii bilood wax ka dhiman yihiin lama dhihi karo ballankii waad ka baxday lama dhihi karo falaa yunsabu ilayhi looma nisbeeyo an lam yafruq min addaari hadduusan ka faaruqin wa annahu lama dhihi karo waa buriyey oo waa khilaafay fi lfaraaqi minhaa maa baqiya intuu ka baaqi yahay min alarbacati alashhuri shay inuu ka baaqi yahay faidaa lam yabqa minhaa shayun hadduusan ka baaqi noqonin lazimahu ismu lkhulfi ballankii ka bixitaankaa ku laazimaysa markaas afartii bilood hadday dhammaato ninkaa khulfi baad samaysay oo ballankii waad ka bixi waaysa markaas dacwaa naga dhexaysa balle laakiin afartii biloodo wax ka dhiman lalama hadi karo taas waa qayb haddana wuxuu leeyahy waqad yakuunu fii binaa'i daari daarta dhiskeeda inuu yahaa dhici karto dilaalatun tusid calaa an yuqaariba inuu u dhowaado alarbacata afartii inuu u dhowaado waqad baqiya minhaa uu ka baaqi noqday dhismaheedane maa yuxiidu alcilmu cilmiga wuxuu koobi karo annahu laa yabnihi inuusan dhisi karin fii maa baqiya min alarbacati afartii wax ka soo haro walaysa fi lfay-ati noqoshada ma laha dilaalatun tusid calaa an laa yafiya inuusan laabanin alarbacata afart inuusan laabanayn wax tusi kara ma leh ilaa mudiyuhaa inay tagta mooye lianna aljimaaca u utagidda naagta yakuunu waxau ahaan karaa fii darfati caynin il inta la ysku qabto ama il intay ka milacso wuxuu ku leeyahay daarta aad ku miisaalisa horta mar waa kugu qabanaho waxaan ku dhihi karaa ninkii daartii ijaar lagu siiyey afartii bilood horta wax ka hari lama hadli karti oo afartii markii dhammaataa la dhihi karaa ballankii waa ka baxday ama waa ama waa ka soo baxday ala dhihi karaa waa qayb haddana daarta iyo iyo iyo dhaartaan isla mid ma aha buu leeyahay liannahu daarti waxaa dhici karto afartii bilood intii soo dhammaato hal biri ay ka harto daartina aanba la bilaabin marka waxaa la ogaan karaa inta afartii bilood ka dhiman daartaan in lagu dhisi karin laakiin jimaaca oo fay-a saas ma ah ninkii lama dhihi karo afartii bilood waxaa ka dhiman lix saac waa kugu dhammaatay khalaas marka lama dhihi karo leanna waxaa lagu leeyahay lixda saac iska dhaafe saacadda ugu dambayso naagta uu tegi karaa wabitaali dhaartini meeshaybu ku dhammaan kartaa oo jimaaci iyo daarti dhismadeedii isku mid ma ahan oo tanna wakti dheeray u baahan tahay tanne darfata cayn bay u baahan tahay marka layskuma miihaali karo farqiga udhexeey taasna ogow baa la yidhi waqad yakuunu inuu ahaadaa la arkaa fii binaa'i daari daarta dhismadeeda dilaalatun tusid calaa an yuqaariba alarbaca ninkii afartii bilood inuu dhowaado waqad baqiya minhaa daartina ou ka haray maa yuxiidu lcilmu cilmiga wuxuu koobayay annahu shaksiga laa yabnii inuusan dhisi karin fii maa baqiya min alarbaca afartii wax ka soo haray marka waxaa lagu oogi karaa ballankii waad ka soo bixi waysay afartii bilood lix saacaa ka dhiman daartiina ma bilaabin waa la dhihi karaa buuri walaysa fi lfay-ati noqoshadiina ma aha dilaalatun wax tusinayo calaa an laa yafiya alarbacata afartii inuusan noqon karin wax tusinaya male ilaa mudiyuha afartayni dhammaata mooye afartii wax ka dhiman tahay afartii wixii bayaraa ka dhiman waxaan ka yarna ma noqon kartid lama dhihi karo maxaa yeele lianna aljimaaca yakuunu fii tarfati cayni intii in laysku qabto jimaaca noqon karaa wabittaali waxaa weeyaan lama xaqiiqsan karo inuu ninkaan ow fay ama noqosho uusan samaynin ilaa afartii bilood inay dhammaata mooye falow kaana hadduu ahaado calaa maa wasafta waxaad adiga tilmaantay tasaayala xaaluhu xaalkiisa waa ka doorsoomi lahay xataa tamdiya arbacatu ashhurin afar bilood intay ka tagto xaaladiisa way ka duwaanlaan lahayd uma tazaayala xaaluhu luulaa xaaladiisa horaa dhammaan lahayd faidaa zaayalahaa hadduu dhammaysto saara wuxuu ahaan lahay ilaa ana lilaahi calayhi xaqan ilaahay xaq inuu ku leeyahay faimaa an yafiia inuu laabto waimaa an yualiqa ayib lafdigan tazaayala hadda tabaayun baa lagu fasiraa sida shaarixaba ku fasiray laakiin macnihiisa saas ku keeni maayo si fiican ugu keeni maayo laakiin wuxuu ujeedaa ninka afar bilood hadday u dhammaato xaalayaa u dhammaatay afar bilood haddii intuu dhammaysto naagtina uu tegin alaaqna uusan raacin xaalayaa u dhammaatay xaalada ku xigta markaan amarkiyaa lagu fulinayaa imaa in naagtiin u noqdo iyo inuu dalaaqi la raacsiiyo waa xaalada labaad oo ku xigta waay marka macnaheedana waa iska adag tahay tazaayala hadday tabaayun lagu fasiro macnas oo dheer kuma ahaanayso falow kaana niyow hadduu ahaan lahay calaa maa wasafta sida adiga tilmaantay tasaayala xaaluhu xaalkiisa waa ka caddaan lahay xataa tamdii markaa lagu fasiray xiina tamdii arbacatu ashhur afar bilood markay tagto xaaladiisa way khilaafi leh uma tazaayala xaaluhu luulaa tan waa mu-akada leh waay xaalada hore arbacatu ashhurin hiya xaalatuhu اluulaa waay oo afar bilood markay dhammaato xaaladii horaa u dhammaanaan leh fa idaa zaayalahaa haddii uu macnaha dhammaystirto ou macnaha ka doorsoomo midii hore ka soo baxo saara ninkii wuxuu u ahaan lahay ilaa ana lilaahi ilaahay inuu leeyahay calayhi cala almuuli ninka dhaartay xaqan oo xaqaas maxaa weeyaan fa imaa an yafiya inuu laabto wa imaa an yutalliqa yuu ilaahay ku leeyahay marka macnaheedii waxay noqon kartaa eh, walow cibaarada ayna keenaynin haddii calىa ra'yi eh, almukhaasim ninka imaamu shaafici la dooday siduu yihi falow kaana calىa maa wasafta hadduu ahaan lahay waxay noqon lahayd xaalada afarta bilood ah iyo xaalada ku xigto laba xaalay kala ahaan lahay xaalada afarta bilood إdا زاaylhaa saaر إلىa أن للahi عaليه حqا فإma an yفي hadلkii imaam شhاaفiعي ou lahay waa kan calىa maa waصftadaas horana waa isdiidaysaa marka xoogaa tdbr bay u baahanta falow lam yakun haddousan ahayn buu ihi imaamka fيi آakhiri الaaيaةi aayada aakhirkeeda maa ydul wax tusinaya عalىa أna maعnaaha aayadda macnaheeda غayru maa dahabta إlayhi niyahu waxaad adiga qaadatay waxaan ahayn aayadda hadduu uusan tusinaynin kaana qowluhu ninka adiga ku khilaafsan qowlkiisa waxau noqon lahay awlaahumaa kii owlaysan biha bilaayati waa limaa wasafnaa waxaan soo sheegnay liannahu daahiruhaa haddaan daliil kale loo haynin wuxuu leeyahay aayadda aakhirkeeda haddayna tusinaynin macnaha adiga aada u tagtay macno jira inaysan ahayn ninka adiga kugu khilaafsan oo aniga ah qowlkiisa awlaa bilxaqi buu leeyahay haddaanba aayadda aakhirkeeda iska dhaafna aayadda aakhirkeeda calaamo wax tusinayo waayo haddaan ka reebna xataa ninka adiga ku khilaafsan oo anigoo imaamu shaafici aan ka mid ahay yaa wuxuu leeyahay qowlkiisa xaqa ugu dhowaan lahay eeiyadoo saas ay tahay haddii aayadda aakhirkeedi si ayidana waaba kasii adag tahay ba falow lam yakun haddousan ahayn fii aakhiri alaayati aayadda aakhirkeeda maa yadullu wax tusinaya calaa anna macnaaha aayadda macnaheeda gayru maa dahabta ilayhi waxaad adiga u tagtay waxaan ahayn inuu yahay kaana qowluhu ninka adiga ku khilaafsan qowlkiisa yaa awlaahumaa yaa labadii macno kii ugu owleysanaa biha biاlaayati waa limaa wasafnaa waxaan soo sheegnay liannahu macnahaas ama qowlkaas kale yaa daahiruhaa aayaddaa daahirkeedii yastusinaya wاlqur'aanuna calىa daahirihi qur'aankana daahirkiisaa lagu wadayaa xataa taأtiya dilaalatun intay ka timaado caddayn oo minhum min alqur'aani kamid eh aw sunnatun ay ka timaado aw ijmaacun ou ka yimaada biannahu qur'aankii calaa baatinin inuu yahay duuna daahir wuxuu leeyahay aayadda daahirkeeda yaa la qaadanaya haddayna aayad kale ama sunno kale ama ijmaac kale oo macnahaas muuqda ma ayna macno kale baatinka macno kale oo aan muuqanin oo tusinaya haddaanan loo haynin waxaa la dhihi lahay midkaana rajaxsan ayaa la dhihi lahay wاlqur'aanu calىa daahirihi qaacido weeyaan xataa taأtiya dilaalatun intay ka timaado oo minhu min alqur'aani aw sunnatun ay ka timaado aw ijmaacun biannahu qur'aankii calaa baatinin macno qarson inuu yahay duuna daahirin macnahana muuqdoo kale aan ahayn qaala ninkii la doodaya wuxuu idhi famaa fii siyaaqi اlaayati aayadda siyaaqeeda maxaa ku sugan maa yadullu calaa maa wasafta ma famaa fi siyaaqi alaayati aayadda siyaaqeeda ma waxaa ku sugan maa yadullu calaa maa wasafta waxa adiga tilmaamaysa maa wax kaga sugan yihin qultu waxaan idhi lamaa dakara allahu ilaahay markuu sheegay caza wajalla ana lilmuuli ninka dhaaranaya arbacata ashhur inuuna leeyahay uma qaala ilaahay uu yidhi fainfaa-u markaas afartii bilood kadib fainfaa hadday laabtaan fa ina allaha gafuur raxiim wain cazamuu alaaqa fa ina allaha samiun caliim la yiriyey afartii bilood markii dhammaadeen labada xugum la sheegay fadakara ilaahay waxau sheegay alxukmayni labadii xugum macan bilaa faslin baynahumaa ayagoon la kala geynin ah, waxaa la sheegay alfay-u waalaaqu annahumaa labadoodii inamaa yaqacaani yaa la sheegay annahumaa ayagii inamaa yaqacaani inay dhacayaan bacda alarbacati alashhuri afarta bilood kadib liannahu ilaahay inamaa jacala calayhi alfay-a ninkaas noqoshadii buu u yeelay aw iطalaaqa buu u yeelay wa jacala lahu alkhiyaara buu ninkii haddana u yeelay ilaahay khiyaar fiihimaa labadoodaas fii waqtin waaxidin hal waqti oo keli ah falaa yataqadamu waaxidu minhumaa mid labadoodii kamida ka hormari maayo saaxibahu waqad dukiraa waa la sheegay fii waqtin waaxid waqti oo keli ah kamaa yuqaalu lahu fi rahni soo loo leeyahay tan waxaa loo jeedaa wuxuu leeyahay musanifka ilaahay wuxuu yihi tarabusu arbacati ashhurin markii la yidhi yaa ilaahay wuxuu yihi markaas afarta bilood kadib fain faa'uu fa ina allaha gafuur raxiim wain cazamuu alaaqa faina ina allaha samiun caliim marka alfay-u wاalaaqu ayoo waaw isugu cadfan oon tartiib faa'iidaynaynin yaa la sheegay macnihii waxay noqonaysaa laba xugum oo la sheegay oo aan la kala geynin inaad adiga tiraa markaan fay ana afarta biloodow ku dhex jiraa alaaqana afarta biloodoo kadib dhaca haddaad tidhaahdid aayadii daahirkeedaad khilaaf aayadda daahirkeeda waxay muujinaysaa afar bilood hadduu dhammaado inuu ninkii noqdo inuu dalaaq sameeyo labadaasou ilaahay u khiyaargeli midkii rabo ha doorto laakiin haddaan idhaahdo noqoshada waa afarta bilood ha ku dhex dhacdo se ilaahay uu leeyahay tarabusu arbacati ashhurun fain faa-uu markaas kadib marka waxay tusinaysaa buu leeyahay laba xugum oo ninkaan la siiyey aada midkoodna aad hormarisay midna aad dib marisay labadaa xogna waxaa weeyaan waa isleeyihiin ninkii khiyaar buu uleeyahy midkau raba ha doorto saasaa loo jeeda qultu waxaan lamaa dakara allahu caza wajala ana lilmuuli ninka dhaartay inuu leeyahay arbacata ashhurin uma qaala ou yihi fain faauu faina allaha gafuur raxiim wain cazamuu طalaaqa faina allaha samiicun caliim fadakara ilaahay wuxuu sheegay alxukmayni labadii xukm macan bilaa faslin baynahuma labada xukm waxaa weeyaan noqoshadii fay iyo طalaaqii أnahumaa labadii xukm inamaa yaqacaani inay imaanayaan oy dhacayaan baعda aarbacati ashhur لأnnahu ilaahay inamaa jacala عalayhi ninkaas wuxuu u yeelay alfayata noqoshadii aw iطalaaqa labada midkood wajacala lahu اlkhiyaara buu u yeelay inuu dooran karo fiihimaa labadoodii fii waqtin waaxid labadoodii mid ka doora la yidhi falaa yataqadamu waaxidu minhumaa labadaas mid ka mid hormari maayo saaxibahu walxaal qad dukiraa la sheegay fii waqtin waaxid waqti lamid ahaa lagu sheegay marka dhihi maysid ninkii afartii bilood ay dhammaato fay iyo noqoshadii malihi alaaqi aad leedahay ma dhehaysid laakiin labadiiba waad leedahay mid ka dooran saasaa laleeyahay kamaa yuqaalu lahu fi rahni ninkii sidii loo leeyahay rahnigii ifdihi furo aw nabiicahu calayka waan kugu gadayn waan kugu dulgadaynaa bilaa faslin ayadoon la kala qaadin rahniga waa tii la yaqiina nin baad wax dayminaysaa hal milyuun oo shilin baa dayminay markaasuu wuxuu idhi aniga kuma aqaane waxaan u haysto oo ha dhowta haddaad ii keeni wayso wax oo aan wasiiqo aan u haysta keen markaasuu wuxuu kuu dhiibay ka soo qaada raadi oo kale raadigaan ku yiri uhayso malyuunka waa ka badan karaa waana ka yaraa karaa kaba soo qaad qiimihiisi inuu malyuun iyo labaatan kun inuu yahay ka soo qaad marka waxaa la yidhi waxaan ku daymiyey laba bilood labadii bilood markay dhammaataa waxaa la yidhi nin habow ama daynti bixi ama xoolahan waa lagadaa dayntii aan ka baxsana aniga marka la dhihi maayo labadii bilood haddaad keeni waysay raadigii waa kaa dhintay oo xoolihii dayntii ma laga ogolaanaya inay soo celisa raadigiyaa la gadaa wax kale melid lama dhahayo ee labadii buu khiyaar ulahay oo waxaa la leeyahay labadii bilood waa dhammaatay khiyaar waxaad u leedahay ama lacagta iska keen xoolahaadi qaado ama raadigiyaa la gadayaa haddii qiimihii ou gooyo oo kumbuleete ene wax isku melihdi haddii xoolihii wax usoo haraano malyankii qayb ka badan oo qaateen malyankaadad qaadanay inta ka soo harana asaa la siina dayntiina waa ka bax hadduu ka yaraadana intii waad qaadanay inta soo hartayna waa ku dacwaysanay marka ninka rahanka dhigay sidii markuu rahankii muddadiisa dhammaadaba loo dhihi jiray labadaa mid ka dooro yaa ninka iilaha sameyn waxaa la leeyahay adiga labadaa mid ka dooro ama naagtaada u laabo jimaac ama xoolihii eh, ama alaaq raacsi saasaa la leeyahay kamaa yuqaalu lahu fi rahni sidii loo leeyahay rahninki ninkii dhigtay waxaa loo leeyahay oo deynti qaatay ifdihi furo oo deynti iska keen aw nabiicahu aw an nabiicahu waan kaa gadaynaa calayka adigaan kugu dulgadaynaa markaas liannahu rahanka waxaa loo haystay haddii deynti wax bixilo waa si in lagu bixiyo bilaa faslin iyadoon mid lanoogu dooranayn oo lalahayn tanaa horumarayso tan keen lama dhahayo wa fii kulli maa khuyira fiih wax allaale qofkii wixii loo khiyaar geliyo waxaa loo yidhaahdaa ifcal kadaa aw kadaa bilaa wax allaale wixiiba shareecada kuu khiyaar geliso midaad rabta ka qabato waxaa weeyaan kafaaradii a kamid oo yemiintii ahayd idcaamu casharati masaakiina ama taxriiru raqaba waad waad heli kartaa midkaad rabtaad ka samayn kartaa walaa yajuuzu waxaan banaanin buu le musanifkii an yakuuna labadii xugum inay ahaadaan labadii xugum oo noqoshadii ah jimaaci ah ama talaaqi ah an yakuuna labadii xugum inay ahaadaan dukiraa in la sheegay bilaa faslin kala geyn la-aan oo fa yuqaalu la yidhaahdo alfay-atu noqoshadii waxay noqonaysaa fii maa bayna an yuulii ilaa arbacati ashhur arbacatu ashhurin ilaa arbacati ashhur labadii xugum oo laysla sheegay in la kala baxyo ma banaano oo la yidhaahdo noqoshadii waxay ahayd maalinkou dhaartay ilaa afar bilood intay ka dhammaanaysay afartii bilood hadday dhammaatay noqoshadii waa kaa dhimatay wa casiimatu alaaqi alaaqa macnaha riditaankeedana inqidaau larbacati alashhur ay ahaanaysaa lama dhihi karay oo fa yakuunaani ay ahaadaan xukmayni laba xugun dukiraa macan si wada siman loo sheegay yufsaxu fii axadihimaa midkoodana la waasixinayo wayudayaqu fi laakhari mid kalena la cariirinayo ma jiri karta buu leeyahy yacni qowlkii horaa lagu radinayaa haddii qowlkii hore qaadana waxay noqonaysaa in la yidhahdo afartii bilood markii dhammaatay in la yidhaahdo noqoshadii naagta utegiday ahayd waxay ahayd afartii bilood dhexdeedii afartii bilood haddaad utegi wayso waa kaa dhimatay dalaaqiyaa kuu hartay ama alaaq ama qaadigaa kugu alaaqaya in la yidhaahdo ay noqona intii la yidhaahdo waxay noqonaysaa laba xugumoo ilaahay isku hal meel ku sheegay oo la kala geey midkoodna la waasiciyey oo la yidhi bacda arbacati ashhur baad leedahay midkoodna la yidhi waa kaa dhammaado waa kaa dhintay taasna wax dhici kara ma aha labadaa xugum waa isku mid afar bilood hadday dhammaato labadaasaa loo khiyaargelinaya walaa yajuusu ma bannaano an yakuuna labadii xugum inay ahaadaan dukiraa in la sheegay bilaa faslin oo fa yuqaala markaas dad ay macnaha la yihaahdo oo la yidhaahdo alfay-atu noqoshadii waxay ahayd fii maa bayna an yuuli arbacatu ashhurin fii maa bayna an yuuli markuu dhaatay laga soo bilaabo ilaa arbacati ashhurin ilaadaa meesha ku jirta arbacatu ashhurin ilaa arbacati ashhurin sida nusakda ay qabto noqoshada waxay ahayd maalinkuu dhaartay iyo ilaahay ka dhammaanayso inta u dhaxaysaa laga rabaa wacaziimatu alaaqi alaaqda adkaanteedana waxay noqonaysaa inqidaau larbacati alashhur ay noqonay in la yidhaahda ma bannaano oo fa yakuunaani ay ahaadaan xukmayni laba xugum dukiraa la sheega macan ilaahay kitaabkiisa lagu sheegay isla hal meel lagu sheegay yufsaxu fii axadihimaa midkoodan la waasicinayo wayudayaqu fi laakhari midkooda kan la cariirinayo taas ma banaana buu yidhi qaala wuxuu ihi faanta taqulu ninkii baa wuxuu ihi faanta taqulu waxaa leeda imaamu shaaficiyow in faaca hadduu laabto qabla alarbacati alashhuri afarta bilood ka hor fahiya fay-atun aada leedahaye sow hadalkaad isma burinaa la yidhi adiga haddii ay dhacdo ninkii afar bilood aada u qabatay waxaa tihi noqoshada afar bilood kadib waaye laakiin hadduu afartii bilood ka hor laba bilood markii dhammaato naagti u tegay dhaarti ma dhammaanino macnaheedii nacam waayo ee marka maxaad oleedahay noqoshada maxalkeeda bacda arbacati ashhurin waayo haddana waxaad leedahay hadduu ka hor u tagana waa ansixaysaa say ku dhici kartaa qultu waxaan nacam kamaa aquulu saan leeyahay waa sidaas in qadayta xaqan haddaad gudid xaqoo calayka korkaada ah ilaa ajalan laguu qabtay qabla maxilihi muddadiisa intaysan imaanin faqad bari'ta minhu waad ka bari noqonaysaa wa anta muxsinun adigana wanaag baad samaysay mutasaricun haddana u degdegtay bitaqdiimihi horumarintiisoo qabla yaxilla calayka qabla an yaxilla calayka intausan kuugu imaanin aada bixisay marka waa dhibe maraa baa la yidhi taas waxay la mid tahay ninkii la daymiyey oo la yidhi dayntan laba bilood markay dhammaatay ii keen hal bil markay dhammaato keenay waa fiican yahay waaba yani waa waa waktina waa ka soo baxay aniga markan kuulaayahay macnaheedii ninkaan afarta bilood markay dhammaato labadan loo khiyaargelinaa ma aha markan kuulaayahay ka hor ma ansaxaysa ma ah ee noqoshadii ka hor waa ansaxay laakiin adigaa waxaan kugu diidanahay ina tiraa afar bilood ay dhammaato noqosho ma leh anigu waxaan ku leeyahay noqoshadii iyo alaaqii labadaba waa leeyahay ayb faqultu lahu waxaan waxaanuu iriyey ara'ayta min alimi bal dembiga iiga waran kaana musmican ninkii hadduu yahay mid go'aansaday cala alfay'ati inuu u laabto fii kulli yawmin maalin kasta ina annahu lam yujaamic ma jimaacin xataa tanqadiya arbacatu ashhurin afar bilood intay ka laabato bal iiga waran waxaa leeyihi bal waxaad iiga warantaa ninkaas dembiga uu galaya iyo wuxuu leeyahay maalin kasta inuu dhaartii buriyo ou ku talagalaya ou naagti u tago yuu ku talagalayaa laakiin mana dhacayso oo ma qabanayo marka afartii biloodna waa ku dhammaatay bal arrintaas ka waran aa la yidhi ara'ayta min alismi ka waran xagga dembiga kaana musmican buu ahay cala alfaya inuu u laabta naagto fii kulli yawmin maalin kasta jimaac samay si dhaarta kaaga harto ilaa annahu lam yujaamic mana jimaacin xataa tanqadia arbacatu ashhuri imaamu shaaficiyaa ninkii saas u weydiyey qaala wuxuu ihi falaa yakuunu lismaacu qasadkaas iyo go-aankaas ahaa maayo cala alfay'ati loo qasday shay-an ma ah wax macno uu leeyahay male xataa yafiia intuu kaga noqdo walfay-atuna aljimaacu waaye idaa kaana qaadiran caleyh hadduu bakeri kara inuu tago waayo laakiin niyadaas ou qabo maalin kasta u tagle meel ka soo qaad ma leh ficil baa loo baahanya ninkii baa saas ku jawaabay qultu waxaan idhi haddane walow jaamaca hadduu jimaaca ka waran afartii bilood gudaheeda laa yanwii fay-atan noqosho uusan ula qasdi lahayn kharaja min alaaqi liila dhaartii alaaqeedii ma ka baxay liana almacna fi ljimaaci liannu macnaha la doona waa jimaaci bal iga waran qaala nacan buu ri ninkii ka waran buu yidhi maanta naagtuu ka dhaartay oo afarta bilood oo ka dhaartay asoo ayna ka ahayn dhaar burin ayna ka ahayn yaa shahwo intay qaaduu naagtii u tagay marka dhaartii ma ka dhacday mase weli waa taagan tahay oo taas waxaa lee dan kale ay ahayd niyad oo noqosho kaama ahayne jimaac oo niyad ku jirta samay maa laleeyahay markaasuu yihi maya maadaama waxa la raadina jimaac wahay ama niya hala jirto ama ayla jirina waa wixii la rabi waa la helay wax kale naagtiisa naagtay u noqonaysaa saasuu yii qultu walow jaamaca hadduu jimaaca ka waran laa yanwii fay-atan ousan niyaysanaynin yani inuu naagtiisa u noqdo asoo niyeysan inuu jimaaci sameeyo kharaja ma baxayaa ninkaas min alaaqi liilaa dhaartii alaaqii ku laazimi lahay oo dhaarta awgeed ugu laazimi lahay ma ka baxa lianna almacnaa macnaha la raadinaya fi ljimaac ku jiraa qaala ninkii wuxuu ihi nacam qultu waxaan idhi wakadalika sidaasaa low kaana caaziman hadduu kii u qasdo oo go'aansade aansade calaa an laa yafi'a inuusan oofinin yaxlifu ou dhaaranaya fii kulli yawmin anlaa yafii'a inuusan noqonin uma jaamaca ou jimaacay qabla mudiyi larbacati alashhuri afartii bilood intayna dhammaanin oy biarfati caynin ou jimaacay hal arfatu cayn aydoo ka dhiman tahay kharaja wuxuu ka baxayaa ninkaas min alaaqi liilaa dhaartii alaaqeedii wain kaana jimaacuhu haba iska ahaado tegitaankaas ligayri lfay-ati noqosho asoon ula jeedinba ha iska noqdee kharaja bihi wuxuu ugu baxayaa min alaaqi liilaa waa ugu baxay qasad uma baahna tan waa iska waadixa idane qaala wuxuu uhi nacam arrintaas waa jirtaa buuri low kaana qultu waxaan low kadalika low kaana caaziman haddii uu yahay u qasdaayo calaa an laa yafiiha inuusan noqonin yaxlifu fii kulli yawmin wuxuu ku dha maalin kasta wuxuu leey go-aan waxaa iga afartii bilood inaan dhammaystiro uma jaamaca wuxuu u tegay naagtii qabla mudiyi arbacati ashhur biarfati cayn ayadoo darfati cayn ay ka dhiman tahay afartii bilood u tegay kharaja min alaaqi ilaa ninkii qaadiga ma dhihi kara naagtaada u noqo ama alaaqi keen waaba loo tegay arrinta waaba leh wa in kaana jimaacuhu naagta ugu tegitaankeedaasbo ligayri lfay ahba ka ah ulajeedada ayba ka ahaanin dhaartii kaa dhacday soo noqoshadeeda ayba ka ahaanin kharaja bihi ma ugu baxay min alaaqin iilaa yani dhaartii alaaqeedii ma ugu baxay qaala nacam buu idhi qultu waxaan idhi walaa yasnacu casmu yani go-aankiisa iyo qasadkiisa waxba samay maayo calaa an laa yafi'a inuusan u laabanin wax samay maayo walaa yamnacuhu jimaacuhu jimaaciisana ka reebi maayo biladatin lagu jamaaca ligayri riati ula jeedo idaa jaaa biljimaac hadduu la yimaado min an yakruja bihi inuu ugu baxo min alaaqi ilaa cindana wa cindak wuxuu leeyahay waa tii oo lasoo khulaasay waayo wuxuu u jeedaa almuhim meeshaan ficila la rabaa dhaar iyo qowl iyo niyad wax kama tarayso haddii ninkii ou maalin kasta u qasda naagtaa inuusan u tegayn ee uu u tago lama dhahayo niyadaadii horood go'aansatay inaadan u tegina lagu qabanaya ficilkaa wax meel ka soo qaad male lama dhahayo ficilkaa la soo qaada ayib haddana wuxuu leeyahay haddii ninkii naagtii uu isaga tago laakiin niyad aysan ka ahayn dhaartiis inuu ka laabto ee dan kale ay ku ximbaartayne la dhihi maayo jimaacaadaan ula jeedadiisa dhaarka noqosho ma ahayne laguma tirsane dhaartii horaa taagan lama dhahay ee waxaa la leeyahay ficilaad samaysay raaqi waa dhammaaday qultu waxaan idhi walaa yasnacu casmuhu qofkii uu qasadkiisa iyo go-aankiisa waxba ma laga soo qaadayo calaa an laa yafi'a inuusan u laabanayn naagti ou goaansaday wax laga soo qaadan maayo haddiiba asiga go-aankii uu buriyo walaa yamnacuhu kamana reebayo jimaacuhu naagtii uu jimaacay biladatin yani macaansi u jimaacay ligayri lfay-a asoo noqoshana ay ka ahayn haddii taas la helane yani dhib ma laha jimaacba haddii la helo waa idaa jaa biljimaac hadduu la yimaado min an yakruja bihi inuu ugu baxo wax ka reebaayo male min طalaaqi اliilaa dhaartii طalaaqeedii cindanaa wa cindak annaga iyo adigabo haddiiba jimaaci la helo markii horeba la dhihi maayo qasadkaadii naagtaa inaad u teginaad ahayn jimaacaadan laga soo qaadi maa lama dhahay ama la dhihi maayo jimaacaada ulajeedadiisa noqosho ma ahayna dan kalaas lahaay laga soo qaadi maa la dhahay jimaac haddiiba la helo wax kasta waa la xasilayaa qaala wuxuu ihi haada kamaa qulta midkaan sida tiri weeyaan wa khuruujuhu biاljimaaci jimaacu ugu baxo calaa ayi macnan kaana aljimaacu macno kastou jimaaci lahaadaba jimaac buu dhaartiku burin karaa haada kamaa qulta sidii tiri weeyaan wa khuruujuhu bixitaankiisa dhaarti uu ka baxana biljimaaci buu ahaanaya dhaartiisa wuxuu kaga bixi karaa jimaac calaa ayi macnan macno kiika oo kaana jimaacu u ahaadabo macno kastabaa loola jeeda jimaaci haddiiba la helo dhaarti waa kaa hartaa laleeyahay qultu waxaan idhi fakayfa yakuunu caaziman calaa an yafii'a fii kulli yawmin faidaa madat arbacatu ashhurin lazimahu طalaaqu wahuwa lam yaczim calayhi walam yatakalam bihi aturaa hada qawla yasixu fi lcuquuli axadi qultu waxaan idhi markaan fakayfa yakuunu caaziman si uu ahaana nin go'aansaday calaa an yafii'a inuu laabto fii kulli yawmin maalin kasta maalin kasta inuu naagtaan u tagaa go-aanka ah fa idaa amadat hadday baxdo arbacatu ashhurin lazimahu alaaq say alaaq hore ugu laazimaya wahwa lam yaczim calayhi alaaq maba u qasdinba niyada maalin kasta waxaa ka jirto naagtaa inuu jimaaco afartii biloodaa ku dhammaatay marka talaaq maba niyeysna mar kastaba noqosho u niyeysan yahaye noqoshadau niyeysnay maxaad ugu diiday alaaq uusi niyeysanna maxaad ugu ridaysaa saasaa la yidhi wahuwa lam yaczim alayhi walam yatakallam bihi alaaqi kuma hadlin aturaa haada midkaan ma arkaysaa qawlan inuu yahay yasixu fi lcuquuli caqliga ku ansaxaya liaxadin u ansaxaya inuu yahay ninkaa maalin kasta wuxuu go-aansado ahaa naagti inuu tago oo naagtiisa u noqoto dalaaq ousan niyeysan aad iga dul saaraysaa waxaad leedahay tii horena waa kaa dhammaaday maad dhahdid labadaama waad leedahay mid lee qabo maad dhahdid aa laleeyahay qultu qaala wuxuu ihi famaa yufsiduhu maxaa fasahaadinaya min qibali alcuquul adigaa tidhi nin caqlile waxuu rumaysan kara ma ah maxaa diidaya caqliga in loo rumaystaa layidhi waa la iska daba joogay qultu waxaan ra'ayta waxaad iiga warantaa idaa qaala arajulu limra'atii naagtiisa hadduu u yidhaahdo wallaahi laa aqrabuki kuu dhowaan maayo abadan ahuwa ka qowlihi mau la mid yahay anti taaliqun ilaa arbacati ashhurin ou yidhaahdo yacni dhaarta iyo iyo talaaqan isku mid ahayd hadduu yidhahdo wallaahi laa aqrabuki abadan waxaa laga soo qaada iilo weeyaan afar biloodaa loo sugaa kadib aad leeyahay ama naagti u laaba ama dalaaq raacsii hadduu ninkaa yidhahdo anti taaliqun ilaa arbacati ashhurin afar biloodaad furan tahayna waa wada furan tahay eber weeyaan marka talaaq iyo iilaa isugu xugub ma ah adigana labadii baad isku mid dhigo haysaa buuri qaala wuxuu ihi in qultu nacam haddaan idhaahdo waa isku midka waran haddaan idhaahda buu yidhi anti aaliqun ilaa arbacati ashhur iyo wallaahi laa aqrabuki abadan waa isku macna haddaan iraado maxaad iigu jawaabi lahayd qultu waxaan idhi fain jaamaca qabla alarbacati afarta ka hor hadduu jimaaca ka waran qaala wuxuu idhi falaa wax dhib mala ma aha laysa midla qawlihi anti aaliqun ilaa arbacati ashhur limid ma aha oon afar biloodood furan tahay ninka hadduu yidhaahdo oo naagti uma tegi karay laakiin naagtii liidhi weligaa kuuma dhowaanayo maalinka labaad waa jimaaci karaa dhaartii un baa laga rabaa in xinsigii oo kafaaratu lyamiin yaa laga rabaa keli ah ayib qaala marka imaamu shaafici wuxuu idhi fatakalumu lmuuli ninka dhaarto dhaarti biliila uu ku dhahadlo fatakalumu lmuuli ninka dhaaranayo ku hadalkiisa biliilaa dhaarta uu ku hadlo laysa huwa alaaqan laysa huwa alaaqun ama jumlada huwa alaaqun khabar laysa laga dhigo iyo laysa huwa alaaqan labada waa iska banaan walidaalika labada waa xarakay alaaqan iyo alaaqun laysa huwa alaaqan ma aha ninkii hadduu dhaarto dhaartaas alaaq laga soo qaadi maayo inamaa hiya yamiinun weeyaan iilihii waa waa dhaar uma jaaءat عalayha muddatun baa ku timiday jacalathaa طalaaqan ka dhigtay marka hore dhaaray aheed dhaartiyaa muddo loo qabtay afartii bilood markay dhammaatay haddii la waa iidiyaa طalaaq isku bedelayso laakiin asalkeeda dhaar bay aheed buu leeyahay inamaa hiya iiladii ama inamaa huwa yani xalifkaas yemiinka yamiinun weeyaan uma jaءat عalayha muddaة baa ku timiday jacalathaa طalaaqan ka yeeshay ayajuuز